alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabu addacawaat oo ka mida riyaad asaalixiin limaam nawowiy raximah llah xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi bakrin asidiiq radia allahu canhu anahu qaala lirasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam callimnii ducaaan adcuu bihi fii salaatii nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam callimnii ibar ducaaan duca ibar ducadaasoo adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadayda gudaheeda aan ku ducaysto ibar qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allahu allahow innii dalamtu nafsii dulman kaiira innii anigu dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey oo ku tacaddiyey dulman dulmi baan dulmiyey dulmigaasoo kaiiran fara badan walaa yakfir adunuuba ila ant walaa yakfiru ma dhaafayo addunuuba dembiyadana ilaa anta adiga mooyaane cid kale dhaafi mays fakfir lii maqfiratan min cindik faqfir lii ilaahu ii dembi dhaaf makfiratan dembidhaaf io dembidhaaf min cindika agtaada iga dembidhaaf ama makfiradaasoo min cindika agtaada ka ahaatay ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso innaka anta alghafuuru alraxiim adigu waxaad ahaatay kaa dembidhaafka badane alraxiimu naxariista badan baad ahaatay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd wa fii beytii yani ducaan adcuu bihi fii salaatii wa fii beytii ducaan ku ducaysto salaadayda gudaheeda wa fii beytii iyo gurigayga gudihiisa aan ku ducaysto yacni su-aashu labadaba inay ku saabsanayd ayaa riwaayadaasina faa'idaynaysa wa ruwiya dulman kaiira waxaa la soo wariyey dulman kaiiran waana sida riwaayada inoogu sugnayd wa ruwiya waxaa kaloo la soo wariyey kabiiran kabiiranna waa la soo wariyey bithaai lmuhallasati wa bilbaai lmuwaxada waxaa la soo wariyey kaiiran iyo kabiiran bithaai yacni xaalay ku sugan yihiin sa'dii almuhallasati saddexda dhibcood loo yeelay ila saddex dhibceeyey wa bilbaai lmuwaxada iyo bacdii dhibicda keliya loo yeelay ay ku kala sugantay wa dabdun bilxuruuf fayenbagii waxaa abboon an yujmaca baynahumaa in labada dhexdooda la kulmiyo oo fa yuqaala la yidhaahdo kasiiran kabiiran labadaba la israaciyo si lafdigii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aan uga baxsan labada waa inuu isku daraa fiican buuri abuu bakrin sidiiq radia allahu canhu ardaah nabiga wuxuu weydiistay calayhi salaatu wasalaam duca uu ku ducaysto markuu salaada ku jiro iyo markuu gurigiisa joogaba duca uu ku ducaysto ayuu nabiga weydiistay inuu baro in nabigu baro ayuu weydiistay waxaa laga qaadanayaa ruuxa faadilka ama caalimka ay laftiisu inuu u baahan yahay tacliim iyo cilmiga in loo ziyaadiyo iyo waxaweeye waxba waxay ka wanaagsan yihiin in lagu hanuuniyo eh, in markaa waxaweye uu baahan yahay saas aawadeed abubakar oo dee saxaabadii ugu cilmi badnaa ugu fadli badnaa nebiga wuxuu weydiisanaya calayhi salaatu wasalaam inuu duco baro uu abubakar ku ducaysto taasuu weydiisanaya waxaa laga qaadanayaa yacni ruuxuu si kastuu cilmi u leeyahay ama fadli ugu sugan yahay inuu markaa cilmigii uu baahan yahay oo cilmigii inuu kororsado u baahan yahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ducada ma'huurka inay ka fiican tahay ducada ruuxu isagu iska bilowday oo iska samaystay ducada ma'huurka ah ee nusuusta ku soo aroortay ee nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam baa ka fiican taana waa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadan buu baray wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfir dunuuba ila anta fakhfir lii makhfiratan min cindika waarxamnii innaka anta alghafuuru alraxiim waxaa ku sugan ciddii nebiyada ka soo hadhay si kastay fadli u leedahay haddana dembiya waa ka dhacays saas aawadeed abubakar wa afdalu nnaasi bacda alambiyaa dadka kii ugu fadliga badnaa ahaaday awaliinta aakhiriintaba marka nebiyada laga yimaado dadka kale oo dhan ugu fadli badnaa ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kasiiran laguma dayn dulman ee kasiiran baa lagu daray yaa ee allaahow naftaydaan dulmiyey sidaa dheh cidduu u laqimaya uu leeyahay sidaa dheh waayo waa abubakar dulman kaiiran dulmi fara badan baa naftayda dulmiyey marka geed walba in gubtaa waa hoos taalla ah. si kastuu ruuxu fadli u leeyahay haddii ciddii nebiyada ka soo hadhay yacnii dunuub iyo dhacdhac baa ka dhacays waa dembaabayaan yacni waxa weye dulmiyo badan iyo dembiye badan baana markaysa waxaa ka dhacaya kada cidda fudalada ana dembiyada yare ka dhaca la badan oo la waaweyn ya yacni markaa taqwadoodu inuu badan tahay daraaddeed ayaa markaa khaladka ka dhacaa walow haba yaraadee waa la weyn laakiin dadka munaafiqiinta ah yacni waxa weeye dembiyada waaweyne xataa hadday ka dhacaan uma aaba yeelayaan waxba lama aha waxba lama aha qofka muuminkii dembigiisa wuxuu u dareemayaa sidii buur korkiisa saaran uu ka baqaayo inay kusoo dhacdo qofka munaafiqina dembiyadiisu ugama duwana ee sidii markaa duqsi hortiisa duulo sankiisa maray saan ugu aaba yeelin sidaas ugama duwana allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kasiiran walaa yakfir dunuuba ila ant waa ictiraaf bidembi waa dembiyadii oo la qiranaayo mar labaadkana waa tawxiid walaa yakfir dunuuba ilaa ant dembiyada ma dhaafo adiga mooyaane cid kale ma dhaafto ya waxa ay kiristaanku sameeyaan oo ku saabsan sukuuku lghufraan shatiyada dembidhaafka wadaadada kiristaanka inta loo tago ee bababka ah ayaa lacag la siiyaa dabeedna shatiyadii dembidhaafka laga goostaa sukuuku lghufraan ya shati bay u goynayan waa lagu dembidhaafay lacagtii intay ka qaataan dembigaaga waa la dhaafa dee shatigaasu haysanaya muxuu taraya dembigiisaanu isagu dhaafi karin ma cid kalu dembi ka dhaafi karaa kanuu u tegayee bobka ahi dembigiisa ma dhaafi karo intuu dunuub gala isagu dembiyadiisaanu dhaafi karin yacni waxa weeye waa wax markaa dadka ay ku sirayaan lacagtoodiina ku lunsanayaan adiladu waxay sheegaysaa walaa yakfiru dunuuba ila ant dembiyada adigaa ah mooyaane cid kale ma dhaafto waman yakfir adunuuba ila allah yaa dembiyada dhaafaan allah ahayn cid kaloo dembiyada dhaaftaa ma jirto xadiiskii sayid listikfaar laftiisa waa ku soo arooray xadiiskii shadaad ibni aws ee bukhaariga laftiisa waa ku yimi yacni dembiyada markaysa marka adiga mooyaane cid kale ma dhaafto axaadiis kalena waa ku soo arooray fakhfir lii makfiratan min cindik fakhfir lii makfiratan min cindik ilaahu ii dembidhaaf dembidhaaf ii dembidhaaf makfiro cadiimo oo weyn baa agtaada ka ahaatay waayo waxa allah agtiisa ka ahaaday waa shay weyn marka makhfiratan waxaa loo tankiiriyaa la yidhi waa litacdiim waa weynayn la weynanayo min cindika markii la yidhina waxaa laga qaadanayaa inay makhfiradaasi tahay waxaweye weliba mid weyn ya waayo waxa xagga allah ka ahaaday yaa shay weyn weeye wa minka yakfiinii walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu wax yar oo adiga xaggaaga ka ahaada igu filan laakiin intaada yar in yar laguma sheego intaada yar waa wax weyn ya waxaaga yar baa wax weyn ah wahaakada waxaa kaloo culamada qaarkood yidhahdeen waxaa laga istimbaadayaa min cindig bimacnaa makfirada anigu ma mutaysanin oo mid mutaysadkeeda iyo istixqaaqeedu xaggayga ka ahaatay ma aha yacni makfirada anigu midan mutaystay ma aha ee mid adigu marka aad ku tafadushay oo xaggaaga ka ahaatay oo anigaan xaqu lahayn aad ii dembi dhaaftay ilaahu ii dhaaf biduun istixqaaq igu dembi dhaaf saana culamada qaarkood baa ka istimbaado warxamnii ilaahu i naxariis ya innaka anta alghafuuru alraxiim ducadii maxaa lagu khatimay allaahummana waa lagu bilaabay innaka anta alghafuuru alraxiimna waa lagu khatimay waxaa kaloo laga qaadanayaa bay yidhahdeen culammadu asmaada ilaahay ee allah lagu baryayaa waa inay munaasabo la leeyihiin yacni nooca ducada makhfiro iyo raxmad baa laga dalbayso maaha allah inuu u naxariisto una dembi dhaafo maxaa lagu khatimay innaka anta alghafuuru araxiim waxaad ahaatay kii dembidhaafka badnaa ee naxariista badnaa marka taana waxaa ku sugan tawasul ilaahay asmaadiisii lagu tawasulaya ayaa ku sugan dulman kaiiran iyo kabiiran culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida imaamu nawowiba uu cabbiray uu halkan ku sheegay kitaabkiisa aladkaarna ku sheegay waa la kulminayaa kaiiran iyo kabiiran bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen kaiiran kabiiran riwaayada waxaa la gaar noqday muslim badanka ruwaadduna waxay u soo wariyeen kaiiran bay u soo wariyeen ahlucilmiga qaarkood waxaabay yidhaahdeen lafdiga kabiiran waa shaado sidaana waxaa maray asheikhu alalbani raxmat ullaahi calayh oo waxau yihi akharu ruwaati kasiiran bay soo wariyeen raawi baa la gaar noqday weliba sida kalena laga soo wariyey ayaa la gaar noqday yacni kabiiran saas aawadee shaadda weyn maxfuudku waa kaiiran saasuu maray haddaba ma la kulminayaa mise lama kulminaayo jamaaca culammada ka mida oo nawwino ka mid yahay waxay yidhaahdeen in la kulmiyaa fiican oo labada la ysku laro oo la yidhaahdo dulman kaiiran kabiiran sidaa la yidhahdo ahlucilmiga qaarkoodna warkaa waa ictiraadeen oo culamo shaaficiye iyo culamo kaleba leh culamada shaaficiye ictiraaday waxaa ka mida ah ibnu jamaaca iyo zirkashiya baa ka mida ah. oo mulla cali alqaari wuxuu odhanayaa mirqaat almafaatiixa waqad ictarada cala nawawiyi ibnu jamaacata wa tabicahu zarkashiy waghayruh liannahu sala allahu alayh wasalam lam yantiq bihima kadalik wa inama yujmacu bayna ariwaayatayni bian yuqaala hada maratan wa hada mara walitibaacu inama yaxsulu bidalik la biljamci mirqaatulmafaatiixu ku odhanaya labada riwaayana waxaa lagu kulminaya in kaana mar la yidhaha kaana mar la yidhaha itibaacuna wuxuu ku xasilayaa sidaasuu ku xasilayaa nebiga la raacaya laakiin kulmin la kulmiyo kasiiran kabiiran la yidhaahdo itibaaci kuma xasilayo culamada kale iyaguna ictiraaday waxaa ka mid ah ee warkaas radiyey eh, ibnu kasiir isaguna culammadii shaaficiyana ka mida ah, muxadisiintiina ka mida ah. kitaabkiisa tafsiirka ah walcanhum lacnan kabiira mawdica markuu joogo fasirayo ayuu wuxuu tilmaamayaa laba qira'a in la akhriyey kasiiran iyo kabiiran dabeedna munaasabada halkaasuu ka gala markaasu wuxuu yidhi labadan qiraa'o lama kulminayo lama akhrinayo walcanhum lacnan kabiiran kasiiran lama odhanayo ee tanna mar baa la akhrinaya tanna mar baa la akhrinaya hada mara wa hada mara halkaasuu dabeedno markaysa marka xadiiskan soo qaatay markaasuu xadiiskaasoo kale kasiiran iyo kabiiran labadaba waa la soo weriyey bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen waa la kulminayaayo waa la ysku daraya waana khalad sidaan aayadda la darayn loo odhanayn wal canhum lacnan kabiiran kasiiran qira' ahaan marka loo akhrinayo sidaa aan la odhanayn ayaan marka xadiiskana laysku darayn marka la akhrina ee marba mid la akhrinayaa marba mid la odhanayaa saasuu markaa weli saasoo kale waxa yidhi marka ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo culamo badan oo kale ayaa iyaguna saa cabbiray albaani laftiisu waxa uu odhanayaa kabiiran waa shaaddo laakiin hadday asixi lahayd lama kulminayee marba mid baa la akhrinayaa marba mid baa la akhriya ibnu taymiya aad baabuu doobday mawduuca markuu ka hadlayey aad buu ugu dheeraaday wuxuu sheega uu yidhi markaa culamada qaarkood baa yidhi waa la kulminayaa laakiin sax ma aha saas waxayna sax u ahayn waxaa ka laasimaya waxa weeyaan in waxa weeye e, qiraa'aadkii kala duwanaa in geliyo oo la kulmiyo cid ku tagtayna ma jirto hadday quraadu wakhtiyada qaarkood sameeyaan waxay u sameeyaan tajribo qofka markaysaga markaa xifdigiisa ay eh, tajribaynayaan laakiin qira' ahaan in loo akhrinayo muraadku maaha cid muslimiinta ka mido sidaas martay in waxa eh, ku soo arooray riwaayaad kala duwan ama qiraa'aad kala duwan ku soo arooray in laysdhex geliyo oo siiqo markaysaa markaa waxaan aan soo aroorin dee lala yimaado taasi wax jira maaha maxaa ka imanaya waxaa ka imanaya qiraa'aadka in laysdhexgeliyaa ka imanaya oo intaasoo qiraa'o kala duwan laysku dhex quro waayo sidanna waa la ariyey sidanna waa la ariyey sidana waa la ariyey haddamaarta adkaarihii kala duwanaa saasi leeg yani waxa weeyaan atixiyaadadii ee salliyadii yani markaa nebiga lagu sallinaya calayhi salaatu wasalaam waxaa soo baxaysa talfiiqa marka lagu sameeyo siiqo aan nebiga laga haynin in lagu atixiyaadsado marka waxa weeyaan axaadiista kala duwan laga soo guro oo markaysa markaa dabeedna laysku dhex guro marka waxa weeye marka atixiyaadadii kala duwanaa laysku dhex guro yacni oo marka qiraa'aadkii marka wax laysdhex geliyo oo marka adkaarihii alfaadda kala duwan ku soo arooray markaysa wax laysdhex geliyo yacni waxay noqonaysaa marka midaan yacni markaa saxiix ahayn bay noqonaysaa marka waxa weeye taasna waxa weeye sidaasaa marka culamo fara badan u diideen jamciga saxdu marka waxay tahay hadday sugnaato in la yidhaahdo tanna mar baa la akhrinaya tanna marbaa la akhrinaya laakiin laysma dhexgelina waaya xadiidka kun iyo afar boqol iyo afar iyo siddeetan wa abi muusa radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu kana yadcuu bi hada adducaa abu muusa alashcari wuxuu nebiga ka soo wariyey annahu kaana yadcuu in nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yadcuu uu ahaan jiray mid ku ducaysta bi hada ducadan allaahuma akfir lii khatii'atii wa jahlii wa israafii fii amrii allaahumma yaa allaahu allahow ikfir lii ii dhaaf khatii'atii dembiyadada ii dhaaf wa jahlii aqoon darradeeda ii dhaaf waxaa la tilmaamayaa bimacnaa inuu cid markaysa markaa ku sameeyo cid u dulqaadan waayo iyo wax la mida ah, ama tacaddi uu kula yimaado wa israafii fii amrii ama wa jahlii garasho waagayga ii dhaaf nebiga macsuum buu ahaa ilaahay baa dhowro ilaashay yacnii dembiye kabaa'ira iyo waxyaalahaas ku dhici maayo xataa sakhaa'irulkhisa kuma dhacaayo sakaa'irta kale aan sakaa'ir ulkhisa ahayn bay culammadu isku khilaafaan ma ka dhici kartaa cala sabiili nudra waalqila si yar oo naadira ma uga dhici kartaa dhifiya naadira mise ugama dhici karto markaasay taana culammadu isku sii khilaafaan wa israafii fii amrii wa israafii yacni markaa xadgudubkayga ii dhaaf fii amrii umuurahayga aan ku xadgudbo aan israaf kula imaado wamaa anta aclamu bihi minii waxaad adigu iga aqoon badantayna ilaahu ii dhaaf allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf e, jiddii e, jiddigu waa naqiidu lhasli waa kaftanka waxyaalaha ku lidiga ama dheelleelka ku liddiga ah ayaa laga tilmaamay bimacnaa xadgudub inaan la imaado si badheera ula imaado ilahu i dhaaf wahaslii yacni kaftan inaan kaftankaygana ilaahu i dhaaf nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeyaan intuu kaftamaba waa yarayd marka uu kaftamana laa yaquulu ila xaqa shay aan xaq ahayn ma odhan jirin oo kuma kaftami jirin kuma kaftami jirin wa khata'ii ilaahu kama ayga ii dhaaf waxaan ku kama'o ama ku halmaamo yacni ii dhaaf wa camdii iyo waxaan u badrheeraba ilaahu ii dhaaf wa kullu daalika cindii ashyaadaa dhammaantoodna aniga agtayda ku sugnaadeen madkuurkaa dhammaantii kaa la soo sheegay dhammaantii cindii agtaydu ku sugnaaday yani ashyaadaasoo dhamme waa igu sugan yihiin allahuma kfir lii ma qadamtu wama akhartu wama asrartu wama aclant allaahumma kfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu ay aladii qadamtuhu kii aan hormarsaday wamaa akhartu ay wamaa akhartuhu iyo kii aan dibdhigay wamaa asrartu wixii aan qarsaday aan siraystay ii dhaaf ay waladii asrartuh wamaa aclantu ay waladii aclantuh iyo kii aan muujiyeyba ilaahu ii jahray wamaa anta aclamu bihi minii iyo waxaad iiga aqoon badan tahayba ilaahu ii dhaaf anta almuqadimu wa anta almu'akhir adigu waxaad tahay kii wax hormarinayey iyo kii wax dibdhigayaa tahay adaa wax hormariya adaana wax dibdhiga ciddaa doontaa daacada u hormarisaa ciddaa doonta ayaad markaysa markaa ka dibdhigtaa daacada ya yacni waxa weeyaan ciddaa doonto ayaad hormarisaa fadishaa ciddaa doontaad dibdhigtaa waad akhirtaa wa anta calaa kulli shayin qadiir wa anta adigu calaa kulli shayin qadiir wax walba waxaa tahay mid u awood badanoo awooda shay kastoo suuragal ah oo daatadiisa u suuragala ah, qadiir baad ku tahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay ducadana waxa weeye waa duco badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray waana duco maqfiro ilaahay ka baryaa waxay ku tusinaysaa istikfaarka iyo dembi dhaaf weydiisadka allah inuu dembigaaga dhaafo aada weydiisataa inay tahay shay aad iyo aad u fiican sida nebigu u tafsiiliyey weliba waxaa laga qaadanayaa anwaacda dembiyada iyo qaladada iyo gafafka noocyadooda in la tafsiiliyo itnaab lagu sameeyo inay weliba fiican tahay allahuma akfir li khatii'atii wa jahlii wa israafii ya waxaa soo gelaya markaysaga dunuubtii oo dhan haddana waxa lii wamaa anta aclamu bihi minii haddana laguma delin taasi allahuma akfir lii jiddii wa hazlii wa khaa'ii wa camdii jaddii maaha waa jiddii waa bikasri iljiim nusakha qaarkood waxaa ku dhacday jaddii waana qalad waa jiddii wey allahuma akfir lii jiddii wa hazlii wa khaa'ii wa camdii labalaba isku liddiyaa la kulminaya wa kullu dalika cindii waa ictiraaf yacni taqsiir iyo gaabin iyo qalado ka dhaca nebigu ictiraafay laakiin waa inagan yidhi dadka fudalada ahi ee fadliga badani waxa yar ee ka dhacaa wax weyn oo buur oo kale uga dhigan ya oo la weyn ya markastoo cid fadligeedu weynaado qaladka yar ee ka dhaca ayuu u dareemayaa wax aad iyo aad u weyn inay tahay saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam qalada yaryar oo ka dhaca ayuu markaysaa weynaysanayaa oo shay weyn ku tirinayaa yani waxa weyaan likamaali taqwaah taqwadiisa inay dhammaystirantahay daraaddeed ya alla ka baqashadiisu ay weyn tahay daraaddeed ana aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagaa dadka ilaahay ugu aqoon badnaa isagaana waxa weeye yani ugu cabsi badnaa isagaana ugu cabsi badnaa isagaana dembiga uga dheeraansho badnaa haddana maca daalik qaladada yaree ka dhaadhaca marmarka qaarkood ee naadirka ah ayuu wuxuu u dareemayaa wax weyn culamada qaarkood waxaabay yidhaahdaan waa khilaaful afdal ashyaadan weynaysanaya waa shaygii fadliga badnaa yacni markaa afdalka ahaa waxa khilaafsan ashyaada markaysa marka waxaan yani khilaaful afdalka ah baa laga tilmaamaya laakiin waa masale culamadu isku khilaafaan sakhaa'ir dunuub oo aan ahayn sakaa'irta weliba liidata aan ahayn nebiyada calaa sabiili nudra walqila ma uga dhici karta mise ugama dhici karto waa masle culamadu isku khilaafaan kabiira inayna ka dhici karin waa ijmaac waa laysla ogoliyey ya sakaa'iru khisa sakaa'irta markaysaa shakhsi xumada sheegaya iyo liidashada iyaguna inayna ka dhici karin waa ijmaac waa laysla ogoliyey laakiin sakaa'irta kale ee aan sakaa'ir khisa ahayn ma ka dhici kartaa mise kama dhici karto khilaaf baa ku jira culammadu dhexdooda ay isku khilaafeen alqaadi ciyaad kitaabkiisa ashifa bixuquuq lmustafa kitaabka uu kaga warramo xuquuqda nebiga calayhi salaatu wasalaam aalibulcilmigu waa u baahan yahy kitaabkaas inuu dalacdo ashifa bixuquuqi almustafa kitaab muhim ah wa muhiman jiddan kitaab mufiid ah waayo nebiga xuquuqdiisii buu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam marka kitaabka in la raadsado oo waxa weeye markaa aad loo daalacdo aad markiisa markaa loo fahmo oo looga faa'iidaysto aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay kitaabkaas oo xuquuqda nebiga ka hadlaya ashifa bixuquuqi almustafa ayuu kaga hadlaa masalada waxaanu soo naqliyey culammadu laba qowl inay kaleeyihiin ayuu soo naqliyey waa ishaaray isagu wuxuu arjaxayaa marka dambe inayna ka dhici karin oo xataa dembi sakhiiri aanu ka dhici karin saasuu isagu dooranaya laakiin marka hore khilaafka wuu soo naqlinaya culamada qaarkood waxay sheegeen in la yidhahdo nebiyada calayhim assalaam sakaa'ir kamaba dhici karto in la yidhaahdaa ee wax alla waxaa ama lagu canaananayo ama ilaahay ay ka dembidhaaf weydiisanayaan ama dembiga lagu itlaaqayaa ama cisyaanka lagu itlaaqayaa waxa weeye waa khilaaf alawlaa sidii mudnayd sida khilaafsan weeye ta noocaasi waa arrin marka aan sax ahayn oo qalada oo markaysaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nusuustii adiladu waxay sheegaysaa dee dembi baa lagu itlaaqay wastakfir lidembik liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama taahar yani waqad gafara allahu laka ma taqadama min dembika wama taahar waatii caaisha ku odhanaysa iyaduna nebiga calayhi salaatu wasalaam waatii sidaa ku odhanaysa nebiguna u taqriirinaay yani nusuusta waata laynoo sheegay nebiyada qaarkood cisyaan laynoo sheegay wa casaa aadamu rabbahu faghawa yani saa laynoogu tilmaamay kullu dalika ilahi waa khilaafu lawlaa waxau odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya cidda tidhi sakiira nebiyada kama dhici karto waxay ka cararayeen wax ka daran bay ku dhaceen waayo dee nusuustii adiladii inay taxriifiyaan bay ku dhaceen markay soo maraan wa casaa aadamu rabbahu fakhawa ay yidhahdaan maa casaa wamaa hawa walaakin khaalafa alawlaa cisyaan iyo hawaaya toonna kama dhicine yacni markaa sidii awlaha ahayd buu khilaafay yani taasaa cisyaan lagu magacaabay marka waxa weeye tan noocaasi sax ma aha nusuustii adiladu siday sheegayso in marka waxa lagu tago ayaa saxan oo waxa weeye caynkaas lagu xambaaro aadam marka waxa uu cunay geedkii laga reebo loo diiday ma khilaaful awlu ahaa markaysaga waxaan yani reebista laga reebayaa khilaaful awla miyuu ahaa calaa kulli xaal yani marka waxa weyaan wixii nebiyada ka dhaca markaysa marka waxan qalad ah waa ka toobad keenayeen sida saxanna waa in markaysa markaa sakhiiradu si naadira uga dhici karto laakiin laa yuqaruuna calayhi laguma sugo markiiba waa laga baraarujiya waa ka toobad keenaan towbadday waxay ku gaadhaan derajo iyo kamaal markii hore aynay joogin bay ku gaadhaan towbaddaas oo waxaa la yidhahdaa alcibratu bikamaali annihaaya laa binaqsi albidaaya cibradiiyo tixgelinta waxa leh nihaayada ee dhammaystirankeeda ayaa leh laakiin bidaayadii hore naqsigii ku sugnaa wax ka soo qaad marka waxa male marka saas aawadeed sida marka waxa weeye fiicani waa in marka la yidhaahdo yacni e, sakaa'ir waa ka dhici karaan laakiin laguma sugaayo markiiba waa laga baraarujinaya waa ka toobad keenayaan derajo iyo kamaal bay ku gaadhayaan toobadkeenkaas ayay ku gaadhayaan aynay markii hore gaadhsiisnayn ayay ku gaadhayaan marka waxa fadli weyn ayay markaa ku kasbanayaan daacaadkii ay siyaadinayaan toobad keenayaan wahaakada marka calaa kulli xaal ducadana waa duca jaamica waxaa laga qaadanaya in ducadaas lagu ducaysto ayaa laga qaadanaya sida nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu ducaysan jiray xadiidka kun iyo afar boqol iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo toddobiyo sagaashan wacan caishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana yaquulu fii ducaa'ih caaisha waxay sheegtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku odhan jiray ducadiisa gudaheeda allaahumma innii acuudu bika min shari maa camilt innii acuudu bika adaan ku magan galay min shari ma camiltu ay min shari aladii camiltuh ama min shari camalii maada mawsuulo laga dhigo ama masderiyo min shari maa camiltu wixii aan sameeyey sharkoodaan kaa magan galay yacni wixii shar keensanaya ama shar koobsanayaan magan galay ama min shari camalii wa min shari maa lam acmal iyo sharka waxaanan samayn min shari aladii lam acmalhu waxaanan samaynin sharkoodana ilaahu waa kaa maangalay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey ducadanna waxa ay tahay magangal ilaahay la magangelaayo oo sharka wixii camale la sameeyey allah laga magangelaayo wixii laga tegay ee ahayd in la sameeyo sharkoodana allah laga magangelaayo marka saasaa nabigu inoo sharciyey calayhi salaatu wasalaam inaynu markaa ilaahay magan waanu idhaahno allahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu wa shari maa lam acmal waxyaalaha shareecada ah ashyaada qaarkood waa ashyaa la diiday oo yani waxa weye manaahi ah ma la reebay marka dee haddii la sameeyo nahyi baa lagu dhacay ashyaada qaarkoodna waa ashyaa awaamir ah oo la rabo in lala yimaado marka tegista laga tagana iyadana waxaa ka imanaya yacni marka dhib baa ka iman karta hadday tahay waxa laga tegay waajib tahay waajib ay tahay marka waxaan sameeyey sharkoodiiyo waxaan ka tegeyba sharkooda allah baan ka magan galay maada dambe way ku caddahay marka mawsuulo inay tahay ayay daahir ku tahay ta horena in laga dhigo baa fiican oo marka waxa weeye laiswaafajiyo ta horena la yidhaahdo waa mawsuulo xadiiska kun iyo afar boqol iyo lix iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo siddeed iyo sagaashan wa ibni cumar radi allahu canhuma qaal kaana min ducaa'i rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi kaana min ducaa'i rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama ducadii rasuulka waxaa ka mid ahayd allaahumma inii acuudu bika min zawaali nicmatika wa taxawuli caafiyatik allaahumma ya allaahu allaahow acuudu bika adaanku magan galay waxaan kaa magan galay min zawaali nicmatik nicmadaadu inay markaa suusho iga tagto ayaan kaa magan galay zawaal bimacnaa waa taxawul nicmadaadu inay iga suusho iga tagto ayaan kaa magan galay wa taxawuli caafiyatik iyo caafiyadaada iyo buqsiintaada iyo ilaalintaadu aad balaayooyinka iyo xanuunada iyo dhibaatooyinka iga ilaalisaa inayaduna iga gadoonto ayaan kaa magan galay wa fujaa'ati niqmatik iyo cuquubadaadu inay igu kediso oo si kedisa ay igu timaaddo ayaan kaa magan galay fujaa'a waa shayga kadisada ah niqmadana waxaa looga jeedaa didu nicma oo waxaa loo jeedaa cuquubadii cuquubadii baa loo jeeda wa jamiici sakhatik cadhadaadoo dhan baan allahu kaa magan galay bimacnaa wax kastaad ka cadhoonayso inaad iga magan geliso ayaan ku weydiisanaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waa duco yani baryo ah oo allah la magangelaayo oo wixii sharara allah laga magangelaayo maxallo wixii dhibaata ku jirto afar markaa shay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay weydiistay in allah ka magangeliyo oo allah ka magangalay mid waxa weeye waa nicmada ilaahay inay ka tagto nicmadaasi ha ahaato diiniya aw dunyawiya noocay doonta ha noqoto nicma waa mudaafa oo wax loo idaafeeye macrifo saas aawadee waxay marka nicamkii diiniga ahaa ama dunawiga ahaa yacni markaa inay iga tagaan baan kaa magan gala ee dhammaan nicamka ii baaqiyeel yeel macnuhu saasuu noqonaya wa taxawuli caafiyatik caafiyada waxaa looga jeedaa waa badbaadinta ilaahay balaayooyinka xanuunada ka badbaadiyo caafiyadu sixadoo keliya ma aha caafimaadkoo keliya aha caafimaadku waa ka mid ashyaada kale ee balaayooyinka iyo dhibaatooyinka ana inuu ilaahay ka badbaadiyo oo ka ilaaliyo oo sida xanuunka qofka looga bogsiiyo kale ashyaada kalena looga bogsiiyo oo looga badbaadiyo balaayooyinka kale taasaa caafiyada laga tilmaamaya wa taxawuli caafiyatika waa caafiyo dhan hadday caafiya min almarad iyo hadday tahay caafiya min albalaaya kulliha balaayooyinko dhan ilahay inuu caafimaadka siiyo ka badbaadiyo wa fujaa'ati niqmatik cuquubadaadu inay kadisa igu timaadana waa kaa magangala yani dhibaatadu marka ay eh, ku timaaddo si aan kadise ahayn iyo markay kadise ku timaaddo waa kala culays badan tahay waa kala daran tahay markay weliba kadise ku timaadday sii daraansho badan tahay ya markay kadise ku timaaddo ayay sii daraansho badan tahay saas aawadeed buu markaas yacni soo gaar yeelay wa fujaa'ati niqmatik ashyaada kalena kollay dhibaatooyinkii cuquubaadkii inuu ilaahay ka badbaadiyo waxay soo gelayaan min zawaali nicmatika iyo wa taxawuli caafiyatika iyo waa soo gelayaan ee si gaara waxaa loo sii sheegay cuquubada ilaahay inay si kedisaa ugu timaado ku soo kediso taasna ilaahay waa ka magangala wa jamiici sakhatik waa dhammaan waxuu allah ka cadhoonaayo cadhadaadoo dhan ayaan kaa magan galay bimacnaa shay kastaad ka cadhoonayso inaad iga badbaadisaan ku weydiisanayaa oo kaa magan galay ee iga magan geli baa macnuhu dhacay haakada rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wacan zayd bni arqam radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam yaquul zayd ibni arqam waxa uu rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda allahumma ya allahu allahow innii acuudu bika adaan ku magan galay min alcajzi waalkasal yacni cajziga iyo kasalkaan kaa magan galay ma alfarqu baynahumaa cajzi iyo kasal ma alfarqu baynahumaa isago isagaan awood u lahayn waa garta kasalna baaraka allah fiik waasaa loo sheega bika adaan ku magan galay min alcajzi awoodi waagaan kaa magan galay inaan camalkii uga tago uga dib dhaco awood la'aan aan kari waayey oo awoodi waayey licadami alqudra inaan uga tago ayaan allahu kaa magan galay waalkasali wahsiga ayaan kaa magan galay oo anoo camalkii kari karaya oo awood u leh inaan la iman waayo oo aan ka wahsado ayaan kaa magan galay alta'ahuru cani almatluubi licadami alqudrati wa cajzi alta'ahuru can almatluubi maca alqudrati calayhi isagana waxaa la yidhaahdaa isaga markaa kasal baa la yidhahda waalbukhli waalharam waxaan kaa magan galay waalbukhli bakhaylnimadaan kaa magan galay inaan waxa weeye xoolihii ku bakhaylo oo aan xuquuqdii markaa isaarayd ka haysto aan ku bixin waayo aan ku dhabcaalo ama ku masuugo ayaan kaa magan galay marka zakadii infaaqii waajibka haddii la bixin waayo waa bakhaylnimo wax kastaoo qofka ku waajibay oo maal ah haddii la bixin waayo bukhligay soo gelaysa bukhligu dhammaan waa madmuum walharami gabowgaan kaa magan galan wa cadaabi alqabri cadaabuulqabrigaan kaa magan galan xabaasha gudaheeda in laygu cadaabo waa idaafadu wa bimacnaa fiihi wa cadaabin fi lqabri baa macnuhu dhacay cadaab qabriga gudihiisa ahaanayaan kaa magan galan macnuhu saasuu dhacay alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari niiraan yacni waxa weeye qabrigu ama waa beer beeraha jannada ka mida ama waa haadaan haadaamaha naarta ka mida labada mid buu noqonaya ya ama qofkii waa loogu nicmaynaya qabriga gudihiisa ama waa lagu ciqaabaya allaahumma allaahw yaa allah aati nafsii taqwaaha aati sii nafsii naftayda taqwaaha taqwadeeda sii wazakiha anta khayru man zakaaha wazakiha ilaahayow dahir oo xumaanta iyo dasaaiska iyo dabeecadaha iyo dhaqannada xun ka nadiifi anta khayru man zakaaha anta khayru man adigu kii baad u wanaagsan tahay zakaaha zakaaha dahira oo wax nadiifiya nafta cid dahirtaa adaa u wanaagsan waa in naftii waxa weeye markaa qurunkii iyo xumaantii laga reebo oo markaa lagu barbaariyo sharciga si waafaqsan ataskiya wa yuzakiihim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu samaynaya altacliim wataskiya ya yucallimuhum alkitaaba walxikma wayuakiihim yuakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma marba mid baa la horraysiiyey marka ataskiya waa halka la yidhahdo atarbiya la yidhahdo tarbiya waa barbaarin marka tacliim iyo tarbiya ayaa marka labadoo jiraan wazakiiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha anta waliyuha allahu adiga ayaa e, nafta weligeeda ah oo waxa weeye markaa yani markaa gargaaraheeda ah adaa gargaaraheeda ah wa mawlaaha adiga ayaa mawlaheeda ah ka markaa ilaalinaya ee mawlaha u ah way isku dhow yihiin mawlaa iyo waliyun waa isu dhow yihin mawlaana naasir waa noqotaa waliyuna naasir waa tahay anta waliyuha adiga ayaa gargaaraheeda wa mawlaha kii ilaalinaya adiga ayaa ah ee gargaaraheeda ahaa allaahumma ya allahu allahow inii acuudu bika min cilmin laa yanfac yacnii mawlaaga mar waxaa loo isticmaalaa macna alcaam marna waxaa loo isticmaalaa macna alkhaas almawla bilmacna alcaam wuxuu noqonayaa yani waa kii abuurtay ee ee u nicmaynayey bihada alictibaar allah mawlu yahay khalqigoo dhan waayo kulligood isagaa abuurtay isagaana waxa weeye yacni maamulaya ashyaada noolna isagaa wada arsaaqaya kulligood wama min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha uma rudduu ila allahi mawlaahum alxaq labada tafsiire culammadu ku fasireen mid ahaan wuxuu noqonayaa in loo jeedo mawla bilmacna alcaam in laga tilmaama aarka culammaduna wejigaasay ku fasireen aar mufasiriin waxay ku fasireen yani waxaa loo celiyaa mawlahoodii baa loo celiyaa gaaladii baana laga warramayey addoomaalata warudduu ila allahi mawlaahum alxaq yani mawlahoodii baa loo celiyaa uma rudduu ila allahi mawlaahum alxaq yani laba mawdic bay ku soo aroortay marka yani allahu mawlaana walaa mawlaa lakum marka taasna waxaa loo jeeday mawla bimacna alkhaas yani gaaladii mawle ma leh mawla male gaaladu dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawla lahum yacnii allah baa mawle u ah muminiinta muminiintu allah mawle u yahay wa ana alkaafiriina laa mawla lahum gaaladu mawle male waxaa loo jeedaa mawla bilmacna alkhaas mawlaha macnihii khaaska ahaa ee gaarka aha baa loo jeedaa mawlaha la sugayana waxau noqonayaa mawla bilmacna alcaam macnaha guud inuu khaaliq wada yahay oo maalik u wada yahay oo wada mulkiyo oo wada maamulayo yacni gaalkooda iyo muslimkoodaba wada arsaaqayo waa mawla bilmacna alcaam mawlaha marka waxaw la diidaye gaalada loo diiday ee laga nafiyey ee loo sugayna waa mawla bimacna alkhaas mm, almuhbatu hayru lmanfiy laakiin tafsiir kale aayadahan jira oo ah marka in laga tilmaamayo mawlaahum in loo jeedo malaa'igta mawlahooda wejigaana bacdi baa ku fasira oo mala waxaaba ka mida abari ayaa ka mida laakiin aarka mufasiriintu sida kale mareen allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac allaahumma ya allahu allahow inii acuudu bika adaan ku magan galay min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anfacayn baan kaa magan galay cilmi aan wax anfacayn ayaan kaa magan galay wa min qalbin laa wa min nafsin laa tashbac waxaan kaloo kaa magan galay naf aan dhergaynin wa min dacwatin laa yustajaabu laha waxaan kaloo kaa magan galay duca aan la ajiibaynoo la aqbalayn rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey ducadan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku ducaysan jiray waana duco aad iyo aad u qiimo badan ashyaa fara badan koobsatay jawaamic ah khayrkiina allah la weydiisanaayo sharkiina laga magangelaayo sharkiina laga magangelayo in wanaaggii lala iman waayo waxa keensada marna in la awoodi waayo marna in laga wahsado marka labadiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sunneeyey oo inoo jideeyey in allah aynu ka magan galno waajibaadka in la manciyo waxyaalaha keensada haddii maali ay ku saabsantahay waa bukhli bukhligiina ilaahay buu ka magan galay waana ka dheeraa nebigu calayhi salaatu wasalaam bukhli waa ka foga walharam gabowna ilaahay waa ka magan gala oo gabowgi waxaweye qofkii waa daciifayaa wakhtiyada qaarkoodna wuxuu gaadhaa wakhti uu qofku wax kala garan waayo oo uu dhib uun dadka ku noqdo marka haramkiina ilaahay waa ka magan gala qofku inuu markaa iskaga ducaysto uun mar walba uu yidhahdo ilahu cimri dheer cimri dheer oo ku ducaysto uun cimriga dheer yani waxa weeye qofku haddii uu markaa de khayrkii qabanayo oo yani waxa weeye camal san uu cimrigu ku dheeraado waa fiican tahay laakiin de waxa weeye cimrigu hadduu markaysaga shar ku dheeraado de waxa weeye waa xun tahay dembigiiba qofka kusii badanaya khayrukum man taala cumuruhu wa xasuna camaluh wa sharukum man taala cumuruhu wa saa'a camaluh bacdu ahlicilmi waxaabay yidhaahdaan qofku inuu cumri dheer ku ducaysto haddaanu taaca ku qaydayn ma fiicnaba ya waa inuu markaa yidhaahdo qayda uu yidhaha allahuma atil xayaati fii taacatik ya fii taacatika waa inuu ku qaydaa baa bacdu ahlicilmi yidhahdeen waayo cumriga dheer inuu khayr u yahay iyo inuu shar u yahay isaguma kala oga inuu khayr u yahay iyo inuu shar u yahay isagu ma oga laakiin cumriga dheer markuu ducaysanaayo waa inuu taacada ku qaydaa bay yidhi haddii kale waxa weye waa mid makruuha bay yidhahdeen inkastoo xadiis uu jiro anas inuu nebigu ugu duceeyey wa atil xayaatahu sidaa laga soo wariyey bukhaari adab ulmufradka ku keenay asalka xadiiska wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim kuma sugna ziyaadadaas lama mid ahaa oo dee sanadka gaayatu fi lamri waa axaadiista asalkooda bukhaari iyo muslim ku yimaadeen ziyaadaadka wax ku daraya ee cidda siyaadinaysaana aynay ahayn cid siqannimo badan dariiqada muxadisiintu ay ka maran waa kala duwan tahay a'immadii mutaqadimiinta in badan oo ka midi waxay ka dhigi jireen markayse markaa ziyaadaadka caynkaasa xadiiska asalladiisu bukhaari iyo muslim ku yimaadeen ee cid aan xoog badnayn ee markaysaga iska dhexdhexaada oo hadday xadiis la keli noqon lahaayeen la taxsiiniyo Eh, ay soo wariyeen oo intaa la gaar noqdeen inay shuduud ku xukumaan ama markaysaga markaa ayay maraan oo ay marka daciifiyaan culamada qaarkoodna mar haddii uun yani waxa weeye eh, ziyaadadu munaafiye aynay ahayn way markaa way socodsiiyaan walow markaa xifdigooda khifaba ku sugnaato ciddaas waa yahay wa cadaabi alqabri wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka magan galay cadaabuulqabriga in xabaasha gudaheeda lagu cadaabo cadaabulqabrigana waa in da-aad looga ducaystaa cadaabka naarta iyo cadaabulqabriga labadaba waa in aad looga ducaystaa ma allah laga magan galaa allahuma aati nafsi taqwaha wa zakiha anta khayru man zakaaha yacnii ilaahay uu naftayda tahir qurunka iyo xumaanta iyo macaasida iyo dembiyada iyo akhlaaqda xun intaba ka nadiifi oo ka tahir anta waliyuha wa mawlaaha adaa gargaaraheeda ah adaa markaa ilaalyaheeda ah yani waxa weeye waa tawasul ilaahay asmaadiisi lagu tawasulaayo anta waliyuha wa mawlaaha allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac kadib afar buu ilaahay ka magan afar shay kow cilmi aan wax anfacayn baan kaa magan galay ahlucilmigu waxay dhahaan cilmigaan wax anfacayn waa cilmigaan lagu camal falin waa cilmigii camalfal ka maran kaasaa marka cilmi aan wax anfacayna qalbi aan khushuucayn baan kaa magan galaa yacnii khushuucdu qalbigay ka dhacdaa qalbiga ayay ka dhacdaa marka qalbi aan khushuucaynna waa ka magan gala naf aan dhergaynoo adduunyadii ka dhergaynna waa ka magan gala oo yacni marka waxa weeye cunitaankii cabitaankii bay aad ugu dadaalaysaa ama maalkii ayay aad iyo aad ugu dadaalaysaa ya yacni naf marka waxa weeye aan wax qanaaco lahayn ee waxa weeye markaa had iyo jeer aad iyo aad ugu mamman yani waxaweye maalka ya manhumaani laa yashbicaan xadiis waxa lagu soo wariyey culamada qaarkood ay quweeyeen laba waxa weeye mamani oo tagani ma dhergaan taalibu dunya wa taalibu cilmin mid adduunyo doonaya adduunyadii kama dhergo ya mid cilmi markaa doonayo cilmiga ku mamanna isaguna cilmiga kama dhergo manhumaani laa yashbacaan maantay xadiiska sheegaayey low kaana libni aadam waadiyaani min dahabin labtaqaa ilayhima haalisa haddii bini aadamku uu yeelan lahaa laba tog oo dahab ah ya oo dahab ka buuxo wuxuu dooni lahaa raadin lahaa mid saddexaad inuu usugnaado mid saddexaad inuu u sugnaado ayuu raadin lahaa xadiiskii saxiixu siduu sheegaya aayad qur'aana bay ahaan jirtay ee tilaawadeeda la nasakhay waa marka xaggii akligii cunitaankuna waa soo geliyey almuminu yakulu fii mican waaxid waalkaafiru yakulu fi sabcati amcaa wa min dacwati la yustajaabu laha ducaan la ajiibayno la aqbalayna ilaahu waan kaa magan gala asbaabaana keensanaya ducadiidda in la aqbali waayo allah wuxuu ballan qaaday haddii la baryo inuu aqbalaayo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum laakiin in la aqbali waayo asbaabaa keensanaya haddii macaasi iyo xumaan lagu ducaysto la aqbali maayo haddii ducada markaysaga la ducaysanayo yacni waxa weeye yaqiin iyo ikhlaasi aan lagula iman la aqbali maayo haddii waxa weeye wax ducadii yacni markaa baajiyo ruuxu la yimaado dee laga aqbali maayo sida inuu yahay qad dacawtu dacawtu falam ara yustajaabu lii waxyaalaha baajiye ka mid tahay haddii macaasida iyo xumaanta markaysa waxa la sameeyo inta macaasi iyo xumaan laga dhergo yani dabeedna markaa la ducaysto iyadana waxaa haaliba inaan de la fa anna yustajaabu laha taskiyada nafta la dahirayo waxaa soo gelayaa in awaamirtii mid fulisa laga yeelo nawaahidi iyo wixii la reebayna mid ka dheeraata in laga yeelo xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wacan ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana yaquul allahuma laka aslamtu wabika aamantu wacalayka tawakaltu wailayka anabt allaahumma ya allahu allahow laka aslamtu adigoo qura aan kuu hoggaansamay wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adigaan ku tala saartay wa ilayka anabtu xaggaagaan u soo noqday oo taacadaada ayaan u noqdo u toobad keenay oo xumaantii ka soo noqday wabika khaasamtu icaanadaada iyo kaalmadaadaan ku doodayaa oo la yidhaahdo bika waxaa loo jeeda ay biicaanatik weji labaad wa bika khaasamtu adiga aawadaa baan kuu doodayaa ay bisaabik ama liajlik wa ilayka xaakamtu xaggaaga ayaan markaa u xukum imanaya u soo xukun doonanaya faqfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf waxaad ii dhaaftaa maa qadamtu kii aan hormarsaday ay aladii qadamtu wixii aan hormarsadee dembiya ilaahu iga dhaaf wamaa akhartu ay waladii akhartuuh iyo kii aan dibdhigay ilaahay uu ii dhaaf bimacnaa khayrkii aan dibdhigay aan ka tegey maa qadamtuna laga tilmaamayo wixii aan hormarsaday oo bimacnaa dembi ah oo aan ku hormaray ya wamaa akhartuna laga wixii marka waxa weeye khayr ah oo aan dibdhigay oo ka tegey ama ma qadamtu wamaa akhartu laga tilmaamayo camalkayga intii aan hormariyey iyo intii aan dibdhigay kii horreeyey iyo kii dambeeyeyba iga dhaaf wixii markaa dembi ku jiro ama taqsiir iyo gaabini ku jirto wamaa asrartu iyo wixii aan qarsaday aan siraystay wamaa aclantu iyo wixii aan muujistay intaba ilahu iga dhaaf aan qarsaday aan markaa siraysay iyo wixii khalade aan muujiyey mid walba anta almuqadimu wa anta almu'ahir adiga ayaa wax hormariya wa anta almu'ahiru adiga ayaa dibdhiga laa ilaaha illa ant mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane zaada bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood waxay ziyaadiyeen oo kordhiyeen oo xadiiska ku soo dareen inay xadiiska ka mid ahayd marfuuca ah walaa xawla walaa quwata ila billah walaa xawla walaa quwata tab iyo tamare nooma sugnaan ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa mooye si kale nooguma sugnaan yacnii wax markaa xeelad ah iyo wax awood ah iyo xoog ah oo aanu markaa waxa weeye dhaqdhaqaaq ku samayno ama xasilloonni kula nimaadno nooma sugnaan xaal axwaasha ka mida xaal aanu kaalmadooda ku dheehannahay mooyaane mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ha yeeshee ziyaadada dambe ruwaadda qaarkood ay ku soo dareen xadiiska cindigooda kagamay darine riwaayada ay soo wariyeen bay ku jirtaye bukhaariiyo muslimyada iskuma waafaqin iyada bukhaari baa la gaara bukhaari ayaa la gaara muttafaqun calayhi markuu leeyahayna wuxuu u jeeda asalka xadiidka wakhtiyada qaarkood riwaayaadka qaar siyaadadaay kordhinayaan ruwaadda qaarkood ziyaadada xadiidka ay ku soo darayaan mar waa sheegaa masdarkay ku sugan tahay marna waxaweye sheikhu markaa si gaara uma sheego xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ducada nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku ducaysan jiray ducadii wuxuu ka hormariyey camaasha khayrka uu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam allahuma laka aslamtu wabika aamantu wacalayka tawakaltu wailayka anabtu wabika khaasamtu wa ilayka xaakamtu waa min qabiili tawasul bilacmaali asaalixa waa camalladii saalixoo ilaahay loogu tawasulaayo ya oo sababta loo sheegayo camalka khayrka uu nebigu sameeyey u sheegayo qabla adducaa waa maxay waa tawasul camalkii saalixa lagu tawasulayo adilo badanna dee taasi waa leedahay qur'aankaba waa ku sugan tahay noocaas oo kale rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanna rabbana fakhfir lana dunuubana maxaa loo sheegay oo looga hormariyey iimaanka ya iyo in marka waxa weeye uu iimaan la yimi waxaa looga hormariyey waa tawasul iimaankii lagu tawasulayo oo ilaahay lagu baryaayo wey marka allaahumma laka aslamtu wabika aamantu wacalayka tawakaltu waa dhammaan acmaal khayra inuu islaamay inuu iimaan la yimi inuu tawakul la yimi inuu inaabo la yimi ya inuu ilaahay dartii u doodaayo ya haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim hadda maarata wa ilayka xaakamtu xaggaagaan markaa u xukun doonanayaa oo markaa waxa xukunkiina xaggaagaan u raadsanayaayoo bimacnaa adigaan shay walba xukunkii kuula soo noqonay fakhfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu anta almuqadim wa anta almu'ahir marka maqfiru ilaahay ka baryey waxaanu ku khatimay yani waxa weye ammaanu ilaahay ammaanaayo iyo tawxiid uu ilaahay keliyeynaayo anta almuqadimu wa anta almu'ahiru laa ilaaha ila ant walaa xawla walaa quwata ila billah iyaduna waa tawasul lagu tawasulaayo asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay iyo waxdaaniyada ilaahay ayaa allah lagu baryayaa lagu tawasulaya almuqadim iyo almuahir iyo allah waa asmaa ullah waa magaci ilaahay ciddii daaco la imanaysa adigaa hormariyey ya jannada iyo wixii jannada lagu gelaayay adaa cid u hormariya ciddii dib dhacayso wanaagga ka dib dhacaysa oo xaggii naarta ku hadhaysa ama camalkii ahlu naarka ku hadhayana adiga ayaa dib riday yacni waxa weeye ka horumarka la yimi waa ka daacadiyo wanaagga la yimi kaana ilaahay baa hormariyey ka dibu socodka ahina waa ka markaa xumaanta iyo eh, macaasida iyo dembiyada iyo fisqiga yaa ku hadhay kaasaa dibu socoda ah. marka kaa dibu socodkaana adaa dib riday haakada xadiidka kun iyo afar boqol iyo sagaaliyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo kow wa can caishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wasalam kaana yadcuu bihaulaai caaisha waxay sheegtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yadcuu uu ahaan mid ku ducaysta bi haulaai alkalimaat kuwan kelmadaha ah mid ku ducaysta ayuu ahaan jiray kelmadahan kelmadahan loo jeedaa ashyaadan marka hadda xadiiska lagu sheegi doono allahuma inii acuudu bika min fitnati annaari wacadaabi annaari wa min shari alghina walfaqr allahumma ya allahu innii auudu bika adaan ku magan galay min fitnati annaar fitnada naartaan kaa magan galay iyo gubitaanka naarta ayaan kaa magan galay wa cadaabi annaari cadaabka naartaan kaa magan galay wa min shari alghinaa waalfaqri haninimada sharkeedaan kaa magan galay waalfaqri caydhnimada sharkeedana waa kaa magan galay macnaa mid waliba shar bay leedahay rawaahu abu daawuuda waatirmidiyi waxaa soo wariyey xadiiska abu daawuud iyo tirmidi wuxuu tirmidi yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa ah, wa lafdu abi daawuud kanna waa lafdiga abi daawuud xadiiskan asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim biakmala minhu si weliba ka dheeraad badan buu ugu sugan yahay waxaa bukhaari iyo muslim ku sugan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray ducooyinkan ama kelimaadkan allahuma inii acuudu bika min fitnati annaari wa annaari wa fitnati alqabri wa alqabri wa min shari fitnati alghina wa min shari alfaqri wa bika min shari fitnati lmasiixi dajaal weliba waa sii dheera xadiiskii ashyaa kalena waa koobsanaya marka intan iyo ziyaadaba bukhaari iyo muslim bay ku sugnay bukhaari iyo muslim bay ku sugnay marka cadaabulqabrigii cadaabunaarkii labadaba allah buu ka magan galay oo weydiisanayaa in allah ka magan geliyo wa min shari alghinaa waalfaqri haninimadu sharkay leedahay waa maxay haninimadu shar waa yeelataayo sharka yeelan karta waxaa ka mid a kibirka iyo iscajabinta iyo isla weynida iyo inuu ruuxi duqyaan la yimaadiyo kibir oo dabeed markaysaga taacaadkii ka tago dadkii xaqiro yacni waxa weeye ku tacadiyo waxaa jira dadka qaarkood oo markii ay xoole ayna lahayn dee waxa weeye salaadooda tukan jiray oo dadka markaa nabadgelin jiray waa laga ammaan heli jiray ma kibraynin islama weynayn yacnii cibaadaadka iyo taacaadkana waa la iman jiray laakiin markay maal heleen bay qooqeen oo kibreen markaasaa taacad iyo wanaaggiina ka tageen addoommadiina xaqireen oo ku xadgudbeen oo ku tacadiyeen dee kaa haninimada waxaa u dhaantay faqriga u dhaamay ya oo maal ha soo galo qani ha noqdee dee wuxuu ku dambeeyey in markaa waxa weeye musiibo diiniya inay ku noqoto marka maalka iyo nicmada uu ilaahay siiyey nisbadiisa waxay u ahay niqma qad yuncimu allahu bilbalwa wain cadumat wayabtali illaahu bacda alqawmi binnicami ilaahay waa ku nicmeeyaa balaayo iyo musiibo walow musiibadaasi haba weynaatabe dad baa musiibo lagu sallidaa oo musiibadii nicmo u tahay ya yacni waxa weeye almixnatu qad tasiru minxa imtixaanki iyo dhibaatadu dad bay waxay u noqotaa deeqi markaasaa marka musiibadii lagu sallido wuxuu ka helaa nicma diiniya yacni inuu khayrkii iyo taacadii iyo xagga qaabilo wanaagga la yimaado xumaantii ka tago toobad keeno ka musiibadu waa uga raysay oo nicmo diiniyay ugu sababtay dadka qaarkoodna nicmo inta la siiyo yaa nicmo adduunyo inta la siiyo ayaa isaga nisbadiisa waxay ku noqotaa annicmatu qad tasiiru niqma yacni waa dhacdaa nicmada adduunyo inay noqotoba musiibo ay noqoto oo qofkii musiibay ku tahay dadka qaarkood weeye ma wada aha musiibadaa ku tahay waa maxay waa musiiba diiniya xaggii diinkay markaysagaa niqma ka haleeshay ya marka maalkaa la siiyey ayuu maalkii ku qooqay oo ku kibray markaasuu dabeedna wax cirka isla maray markaasuu taacadii iyo wanaagiyadii iyo waajibaadkii ka dhaqaajiyey addoommadii xaqiray ku tacadiyo ku xadgudbay dee marka musiibo diiniya ayay u saabtay marka wa min shari alghina waalfaqri faqrigu dhibaatadu leeyahay isaga maxaa ka mida faqrigu dhibaatadu leeyahay waxaa ka mid a inuu qofku markaa naxariistii ilaahay ka quusto inuu waxaweeye marka faqrigii u sababo dadka qaarkood allakoodnimo u sababaa inay allakood noqdaan yacni waxa weeye qadarkii u cadhoodo uu ku raali noqon waayo masaa'ibtii ku sabri waayo dhibaatadii ku sabri waayo u adkaysan waayo kaannahu in la dulmiyo kale uu markaa u hadlayo markuu hadlayo ya anta xadiis ay ku saartay acuudu bika min alfaqri waalkufri yani dadka qaarkood kufrigaa faqriga u saaba marka qilatu sabri waljazac ayaa ka mida waxyaalahu keensanaayo ayaa markaysa markaa ka mida wahaakada inuu qadarkii ku raali noqon waayo oo radiitu billahi rabbana bilislaami diina wabimuxamadin sala allahu alayh wasalam nabiya dee allah rabbinimadiisa in lagu raali noqdo oo qadaa walqadarka lagu raali noqdo masaa'ibta lagu raali noqdo waa shay wanaagsan faman radiya falahu rida waman sakhida facalayhi sukhtu xadiidka kun iyo afar boqol iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo laba wa can ziyaad bni cilaaqata can cammihi wa huwa qutbat bnu malikin radia allahu canh taabiciga la yidhaahdo ziyaad ibnu cilaaqa wuxuu ka wariyey adeerkii wuxuu ka wariyey wa huwa qudbat bnu maalikin radia allaahu canh adeerkii waa qudbat bnu maalik oo isagu waa saxaabi waa saxaabi marka wahuwa qudbat bnu maalikin muctaridka wuxuu sidaa ugu keeno sidaa ugu fasiray xadiidka riwaaye ahaan markii la soo warinayey qudba muu sheegin can qudbata bni maalikin ma odhan can cammihi baa markaa la yidhi daba tafsiirka markaa cid dambe ku fasirayso inuu qudbat bnu maalik ahaa waa in gaar loo saaraa sida muqararka ku ah kutubta mustalaxu xadiidka saas aawadeed buu markaysa markaa xoolan caddeeyey in hadalkii lafdigii loo sheegay inaanu ahayn lafdigii riwaayada ku sugnaa inaanu ahayn ee sanadka sidaa inaanu ugu sugnayn ee tafsiirkaasi uu yahay cid dambe inay saa ku fasirtay ayuu saa u tilmaamay wa huwa qudbat bnu malikin radia allahu canh qaala wuxuu uhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda allahuma inii acuudu bika min munkaraati alakhlaaqi walacmaali walahwaa allaahumma ya allaahu allahow inii acuudu bika adaan ku magan galay min munkaraati alakhlaaq akhlaaqda iyo dabeecadaha kuwooda xunxun baan kaa magan galay walacmaali iyo camallada kuwooda xunxun baan kaa magan galay walahwaayi iyo hawooyinka kuwooda xunxun baan kaa magan galay waxyaalaha naftu jeceshahay kuwooda xun ayaan kaa magan galay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasana riwaayo tirmidi waxay ku sii daraysaa waladwaa iyo xanuunnada kuwooda xunxun baan kaa galay xanuunnada kuwooda xunxun baan kaa magan galay sheekh albaanina waa saxiixiye xadiidka xadiidkanna wuxuu sheegayaa magangal ilaahay la magangelaayo waxa xun oo dhan allah laga magangelaayo akhlaaqyada xunxun baa allah uu ka magangalay akhlaaqda xunxun waxaa ka mida kibirka ka mida xasadka ka mida faanka ka mida isqaadqaadka iyo kibirka ka mida baqiga iyo xadgudubka ka mida cujbiga iyo iscajabinta ka mida yacnii way fara badan yihiin akhlaaqda xumi akhlaaqda xumi way badan tahay laakiin ashyaadaasi waa ka mid camallada kuwooda xunxun baan kaa magan galay waxyaalaha markaa dunuubta ay lala yimaado khaas ahaan kabaa'irtu iyo fawaaxishtu waa kasii xag jiraan kullu dalika waa soo gelayaan walahwaa hawooyinka kuwooda xunxun baan kaa magan galay ilaa hawadi marna waxaa dhici karto sharciga inay waafaqdo marna waxaa dhici karto sharciga inay khilaafto marka la dhaleecaynaya waa markay sharciga khilaafsan tahay weeye marka hawooyinka xunxun waxaa soo gelaya ictiqaadaadkii xumaa soo gelaya yani bidacii soo gelaya qasdiyada xunxun baa soo gelaya yani waxa weyaan ashyaadaasaa soo gelaysa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk